يا رب يسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ugu soo jiray risaaladii kashfu shubahaadka ahayd shubhadii xoogga badnaydee sheekhu ka jawaabayay ee uu sheegay inay shubahaadka ay deliishadaan ama ay ku andacoodaan qolyahan midda ugu weyn ay tahay dhowr jawaabood buu sheekhu ka soo bixiyey jawaabtii inoo dambaysay waxay ahayd saxaabadu inay la dagaalameen oy baaba'sheen qowskii loo yaqaanay reer bani xaniif qolyahaas marka saxaabadu waa la halgameen waana la dagaalameen saxaabo fara badan baa ku dhammaatay oo dhowr boqol kor u dhaafaysa ayaguna marka waxay isu dhex yaaleen dhowr qaybood qayb nin mutanabi oo nabi isku sheegay bay rumeeyeen oo musaylima loo yaqaan qaybna fariido min faraa'id alislaam bay inkireen oo diideen qaybna iyagoon inkirsanayn bay inay u hoggaansamaan diideen qaybna kulliyatan bay u gaaloobeen dadka murtadiinta lala dagaalamay marka kor laga fiiriyo reer bani xaniifa marka qabiilka u adkaa ee u badnaa ee muslimiinta dhib badan u geystay ee saxaabada ku halgameen bay ka mid ahaayeen ayagiibuu sheekhu kuusoo qabtay yaman baa lagu gaaloobay aswad alcanasi iyo sajaaxa ka soo boodeen baxrayn baa lagu gaalooba niman badan ay ku gaaloobeen idan dad badan baa laabtay nin kulliyadan diinta ka laabtay iyo nin rugni asaasiha diiday iyo nin xaq uu bixin jiray xilligii nebi maxamed ku gacan saydhay iyo idan nin nabi aan jirin oo beenaalo oo kadaaba ah rumeeya oo mutanabi ah rumeeya iyo waa la fara badnaa sheekhu marka wuxuu soo yidhi kuwaas la gubay ee cali u gubay miyaad ka dambaymaysa kuwii horay ahay idan kuwaas reer bani xaniifa ah kulluhum kaanuu yaddacuuna alislaam soo ma dambeyn reer bani xaniif mise waxa kala ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey kuwa cali guba haddii idinkiiba lamama socotaanba darsiga kuwa cali gubay ee ninka cabdullahi bnu saba alyahuudi asalkiisa yaman buu ka yimid islaam buu sheegtay kadib wuxuu yimid shaam dimashquu yimid idan reer banu umaya way dareemeen iyo dadka muslimiinta joogay ninka inuu yahay nin isqarinayo tuuga waa la soo caydhiyey masar buu tegey masar baa laga soo fiijiyey waagi dambe cali xertiisaba ku dhacdhuuntay tashayuc iyo jacayl buu muujiyey munaafiq yahuudi oo zindiiq oo isqaranhayo diinta inuu rogo oo baabi'iya doonahayana waa ahaa sida raajixa ah ayib majuus buuna ka soo jeedaa waagi dambena yahuudi buu noqday adugu qolyahaas cali u gubay kulluhum kaanuu yaddacuuna alislaam islaamkay sheegan jireen wa hum min asxaabi caliyin radia allahu tacaala canhu wa tacalamuu alcilma cilmiga waxay ka barteen min asaxaaba walaakin hase yeeshee ictaqaduu waxay aamineen oo rumeeyeen oo ictiqaadiyeen fii caliyin yani fii shani caliy bn abi aalib waxay ka rumeeyeen midla alictiqaad fi yusuf wa shamsaan wa amhaalihima waxay caamada hadda joogtay ee xilligii sheekha jooga ay ka aaminsan yihiin shamsaan sayidka la yidhahdo ama daaquudka loo yaqaano shamsaan een soo sheegnay shalay iyo yuusuf waxaad ka aaminsan tihiin bay nimankaas cali ka aamineen calina waa gubay warku waa dhan yahay ninkii horreeyey bilaabo weeye cali waa soo noqon doonaa maxaa jira bidaliil nabi ciise soo soo noqon maayo haa nebi maxamedna waa soo noqon doonaa sayanzil fii aakhiri zamaan wa kadalika waxaa soo degi doona cali si u wada u sinsininhayo wuxuu yihi cali waaba ilaahay hawshaas jeeday inuu diinta fasaad sida boolis u fasaadaya nasaarada injiil u taxriifiyey buu doonahayd millata ibraahim millatu maxamed alxanafiya inuu fasaadiyo qaybo badanna oo ku guulaysto caam a ku raacday laakiin birtaa laga aslay fa sidee sideebay ajmaca asaxaabatu sideeba ay saxaabada ugu ijmaaceen calaa qatlihim qolyaha dilkoodii iyo wa gaalnimadu inay gaala yihiin atadunnuuna waxaad u malaynaysaan ana asaxaabata yukafiruna almuslimiina alabryaawe muslimiin aan gaaloobin inay saxaabadu waa gaalo odhanayaan miyaad filaysaa ninkaan ila doodahayo am tadunnuun mise waxaad u malaynaysaa ana <clears throat> alictiqaada fi taajin sayidka ama weligaa taaj la yidhaahdo in la ictiqaadiyo taaj kharaj meel loo yaqaano ku xabaayuu deganaa markaa iyada kadibna uu ku dhinto lagu duugay waa loo nadri jiray sharadka loo bixin jiray waa loo diiqi jiray waa la siyaaran jiray xoolaha loo gowrici jiray carruurtiisi waagi dambe waa laga cabsan jiray way ku arkaan baa la odhan jiray iyagaaba duulaa la odhan jiray niman noocaasa ah wey kuwo ka daran baynu lahay innaguba qoys aan lahaynoo soomaaliyeedo nimankaas ma jiraan innaga ogaadana kuwa waaweyn weliba islaam ka dhib badan baanu leenahay oo xataa la yidhi gabdho haweenkay ka dhintay lama guursan karo ummahaatulmu'miniin wey waa xaaraan nabigu maxaa la yidhi sal salam slam muslimiintu ama bannaan oo dumarkaada inay guursadaan ayagana uma banaano walaa an tankixuu aswaajahum min bacdihi abada idan nafsa shay gabadh yaroo curdan ah oo qalanjooyin untuga dhinto asagoo waayeelu cutusha oo khariban oo mushriga weliba uka dhintay iyo haddana waxaa la yidhi waa lama lama dhowaan karo waa dhooban yihiin tif qoys ogaadeen oon mid noocaas kale uusan ka soo dhexbo aminkan uusan ku dhex jirin inaan la soo helin baan u malay ayib qoyskaygan ka adka anugu ka adkay leanna kuwa kale hadaad isku taabto waa laygelahayaa soomaalida o dhan saa haddaan dhahan ree hebel baa soo rajaysanaysaan marka kuwaan ka adkaayo ma lagood galay idan nafsa shay wey markaas haddaad magacun ha ku dhegiine macnaha iyo nuxurka fiiri nafsa shay nin laga cabsoo leeya waa quluubulcaarifiin asagoo fadhiya meel heblayo halkan kaa arkaa wax ka qarsoon ma jiraan waxa ka xaabsaaran ma jiro aahay salaada laga dulqaaday waad arkaysa mid raamaystay oo wasakaystay oo injuurtu saqayso oo qariban oo cagaha raraaban oon xataa kaba gashanaynin oo inuu bahal yahay inuu dad ada kala gerin waa weli bal waxaan indhaha saaray mid caraatim waa duco duca ah nac allah kugu yaal allah kuu dambi dhaafo ujeedaa bal waxaan indhaha saaray mid yidhi hooyadaa was buu ka odhan hooyada allaha janneeyo dembi alla dhaaf u jeeda baa lagu leeyay sayidku saas oga jeedaa oga jeedaa indhahan saare sheekh ma hadda kaftan idan wax noocaasa waa waa dhobnaayeen ayib idan taaj waxa laga aaminsan yahay waa wixii cali laga aamino weeye marka cali ku wixii qolyihii ka aaminay ilaahnimada ee xaqu rabbilaha u meeriyey muxuu ku sameeyey wuu gubay gaalnimuna u laayey kuwan taaj iyo shamsaan iyo aw yuusuf iyo biyolow iyo shacali barakaale iyo daba taagan ayagun waa in sidoo kale loo galo loo naseexeyo diinta la gaadhsiiyo hadday nuuqnuuq dayn waayaan waa in qoorta lala tago madaxa la gaabiyo cidyaha laga jaro loo xiro kulligoodba am tadunnuuna ana alictiqaada fi taajin wa amhaalihi mise waxaad moodaysaan in la rumeeyo fi taaj sayidka taaj leeda ama weligaa taaj leeda wa amhaalihi wixii lamid waa fara badan yihiin laa yadur inuusan dhibaynin والاعtiقاad في علي بن abي طالبna يukfir mid waa lantiin bu shekh maxaa u kala qaadi kara akufaarukum khayru min ulaa'ikum am lakum bara'aة fi الzubr wey wartaaj iyo shamsaan iyo yuusuf maxay eedeen maxay ku silmaan hawsha cali lagu sameeyaad ku samaysaan waa loo nadraa waa la baryaa waa loo qaylyadaa islaanta hortiu ka dheeliyo ama caynku cayn wareegaa lagu lagu qaylyaa badi caaridaa loo waa saas magantaaban ku jirtaa la odhanaya awliyadan iyo taajajkan iyo nimankan sayidyaashii la magan galo hawsha cali ay ku sameeyeen sabai nimanka sabayiinta la odhan jiray cbdullah ibn sabay alyahuudi iyo khayrkii baad ku samaysaan taana maxaa loogu gaaloobay oo raggii loogu gubay idinkuna kuwiina ay u tahay alla udhawaashiy khayr ma islaamnimadii baa gaalnimo isku bedeshay mise gaalnimadii baa islaamnimo isku bedeshay mise idinkaa xanuunsan hawsha kale saara markaa saas weeyo waxba bal kuwa hadda sheekhu iska daay iska daaya waxaa soo kordhay asnaam cusub oo reemagaal ah alqawmiya waxaad maqasho waa waa sanam wadaniyadu waa sanam wadaniyada ururada u dagaalamaya xurimadoonka hadaad maqasho weligaa iska ilaali weligaa iska iskale urur aan diini ahayn ood muuqato waa wadani gaal weeye waa gaal isqarinhaya dhaqanka fataxoo kale un bay soo wadaan fatax maxayta ma taqaana ayib idan qawmiya iqliimiya wataniya haddaad maqasho dimuqraadiyiintaan la gaarinayo shuuciya istiraakiya aan la gaahin kuwa waaweyna gaalnimada u kaadi waxyaabaha noocdan waa awthaan iyo asnaam tucbad min duunilah waa shay muqadas ah qadiyadda ree hebel ba lagudhi waa qadiyad muqadasa ah. maxaa muqadas eesh muqadas musiibo idan waa minjaxaabin halgankii iyo jihaadkii iyo diintii iyo ukhuwada islaamigaas dhan baa la minjaxaabinhaya boodh kalea laguu soo dhejin weligaa ayaan lagu sirin marka asnaamta waaweyn dhagaxyaha taallooyinka daba taagnaanayne asnaam macnawi ah oo fikri ah oo thaqaafi ayaa jirto adduunka rogtoo dadka qaybisa ummadda maxaa kala qaybishay in kaa hoos bixun weliga waa jawaab jawaabta shanaad mise tii lixaad wey tii lixaad wey mise waa tii shanaad tii shanaad tii shanaad wa yuqaalu aydan mar labaad waxaanu leenahay bu banuu cubaydin alqadaax ninka ninkii cubaydillahbu maxamed alqadaax la odhan jiray ee majuusiga ahaa ninkaas muslimiintii waxay isku waafaqeen inay gaala yihiin nimankaas laba boqol iyo lixdan iyo sideed sane caalamka maamulhaya masar laga bilaabay libiya algeria jazaa'ir mauritaniya maghrib dhulkaasoo dhan bay qabsadeen waagi dambe ilaahay culu yidhahdeen laba boqol oo sano ayay qaahiro gaala islam ka baxsanayd waitafaqa alculamaau calaa ana alqaahira kaanat khaarija can alislaam fii miatay sana la soco maqaahiradii islaamku deganaa may way gaalowday say u gaalowday gaala qabsatay ilan beledku iyo waddanku wuxuu xidhaa shaarka kolba ninka maamula kenya yaa haysta moyki baki baa yaa haysto xoog ku haysta iyo raila wax la garan waayo waa waddan gaal wey waa daaru kufrin hadduu maanta mid islaamka kusoo boodo o layihahdo raggiinan soo kristanka waxaa tihin minority gacantaada ku nooshiin waxaan leenahay waddankiiwuu islaamay waddanku waa islaama xarameynka maka iyo madiina maxaa ka qiimo badan hadduu k gaal ku habsado daaru kufrin wey gaal hadduu ku habsado daaru kufrin xilligay abu jahal abujahal ka talin jireen iyo umay ibnu khalaf ka talin maxay ahayd daaru kufrin nabigu intuu ka hijrooday madiina u cararay intuusan qabsanin maxay ahayd daaru kufrin markii lagu habsaday la qabsadayna daar waa islaantay waa saas hawshu ha u qaadana weligaa marka dhulka lamara dhulku waa dadko kale dhulku iyo bilaadu waa dadko kale ruuxu yakfur wayuslim soo ma idan daartuna takfur wa tuslim y weligaa kaa hoos bixin ma beledka baad leeda waa beled gaal dhulku asagu dembi ma gelin dembi ma gelin waxaan rabnaa xukumka loo tiirin yaa haysta meeshaa ka taliya oo xirsiga ka qaada ninka xirsiga ka qaada u taliya baa loogu tiirin hayaa yayuu magaciisu qaadanaya nimankaa markaas nimankaas wey qaadi ciyaad wuxuu le ajmaca ana xaala bani cubaydin xaalu lmurtadiin wالzanaadiqa dahabi fi fi siyar wuxuu leeyahy waqad ajmaca culamaءu اlmagrib calى muxaarabati ali cubayd lima shaharuuhu min alkufri الsurax aladi laa xilata fiih majmuuca ibnu taymiya majalad soddoniyo soddon iyo shanaad safxada boqol labaatan iyo sideed u laabo haddii aad diidana waxaad u laabataa siyarka dahabi siyarkiisa majaladka shan iyo tobnaad boqol konton iyo shan safxadaas reer bani cubayd nimanka ubaydiin faimiin nimanka loo jiro wey faatimiyiin iyo cubaydiin nimanka loo jiro nimankii wey baatiniya zanaadiqo murtadiin ay ahaayeen gaalo ah islaamkana isku qaran jiray waag tashayuc bay isku soo qariyeen kadibna rafdi cad bay keeneen kutub badan baa laga qoray abubakr albaqilina ba kitaab ba ka qoray hazaali baa ka qoray ibnujawsi baa ka qoray culum waa ka digeen inaysan ahayn nasaban inaysan ahayn ree aalu beyt moxamed faado baan ka soo farcannay xasan iyo xuseen baan ka nimid bay ummadda ku sireen inaysan nasabkooduna aysan ahayn xataa carab majuus bay ahayen waa la yaqaanaa taana waa la caddeeyey aaniyan inay gaala ahaydna waa la caddeeyey nimanka noocaasuu sheekhu kuu sheegaya nimanka noocaas sheekhu muxuu ka rabaa qudaad bay lahaayeen culamo waaweyn baa la shaqayn jirtay xufaad bay lahaayeen jamaacaadka ay oogi jireen masaajidda camirayd magaalada markaad soo gasho waxaad mooda magala islaam shacaa'iru lislaami kaanat daahira fi bilaadihim laakiin culummada niman lagu daga maaha salaad la tukaday iyo soonsoon iyo xaj wareegeystay iyo hawlaha laguma siro macan nuxurka waa inagii soo maray warkii ibnu caqiil abulwafa ibnu caqiil haddaad doonayso xilliga ummadda ku nool inaad ogaato islaamnimadu intay la eg tahay ood miisaanto ood gelgisho ha fiirinin buuri masaajidda say u camiran tahay eegin buui waxaan waxaad kaloona eegaynin buuhi sida loo xajiyey kacbada sidii loo dhooban hayey mowqifka carab sidii loo waxbaa eegin bu waxaad egtaa buuhi acdaau shariica sida ula dagaalamaan mowqifka iyo go-aankay muslimiinta xilligan nool ka qaataan gaalada cadowga ah iyo diinta colkeeda munaafiqiin zanaadiqo murtadiin waxa kaga aadan ku fiiri buuri waalahan nasaare maantaad maqlaya mid lel wuxuu matalaa wuxuu matalaa sheeg wuxuu matalaa muslimiinta faransiis ku nool kabiiru lmuslimiin fi faransa bob qays la fadhiyay buu la doodhayaa oo wada sheekaysanhayaa waa akhwaana nasaara nastafiid minhum kaiira maxaad ka faaidaysatay akhwaana nasara lakin waxaa fiican lahayd in qaanuunkooda ku daran xogow qodobo difaaca haya nabiga annagu waan difaacnaa ciisa oo yuhuud baan hilfaha u qaadnay oo in la caayo ma ogolin oo ninkii ciisa maanta kaa baxaayey waa nin nabi caayo waa maqan yahay waa og marka hawshaa ka geliyen ikhwaanuna dagaalka annaga yuhuud noo dhexeeya dagaal diineed ma waa mid qowmiga arabeed hawlo badan baa jira waa waa la hashkadeeyey marka wuxuu ihi sheekhu waxaad wax ku miisaantaa masaajida camiro wiilasha sarwaalka gabaadha garhka waaweyn ee sujuuddu ka muuqato waxba ha ku qiyaasin nimankan caloolaha kuskuusanaya xoogahu la ordayay xaramkooda tagahayo soo noqon haya waxba ha ku qiyaasin maxaan ku qiyaasaa muslimiinta xilligaa joogta say ula la dagaalamaan cadowga shareecada iyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo murtadiinta ku miisaan buuri bidaliil inaan islaannimo jirinoo diintu baabad waxaa kugu daliila raawandi ibnu raawandi azindiiq almulxid alkaafir bilahi alcadiim kitaabtuu qoray baa la qaybiyaa buuri nin diinta duru ahaa waxaa la qayb abulcalaa almacarig tagsaa la qaybiyaa buuri hebel intaasuu nin buu ka sheekeeyey zanaadiqadii kutubtooda baad arkayba muslimiinta oo qaybinhayo oo nasakha oo guurinhayo raggi oo la ammaani haggee diin waa la baaba'ay buuri hadda waala dambe ku keentay bacd eh, axmed shaakir oo kale nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo fircawn masr iyo qaahire markaad joogtay waxaa magac dheer fircoon meesha la marhayo aaaartii baa la raadin fircoon ba raadka la qaaday halkay degi jireen ahraamtii ma maraakiis baa santaro lagu baadho hawlihii fircoon baaba loo mushaaraaba lagu qaataaba gaaladaasaa ugu soo qulquli marka wuxuu yihi nabiy llaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo fircoon maanta masr waxaa ku magac dheer waa saas qabiil kasta dib ogu noqo wadaadkoodii caalimka ahaa ee diinta soo gaadhsiiya ardada u hayay tufi taxadira ku dhaqahay un xun diinta xun ka haysta aba yaraatee iyo odaygii faajirka ah ee dadka dhiiggooda daadin jiray kee ku magadheera dheeraa halis weydiiyo ninka faajirka ahee boodfurka yaqaanee ummadda kala gaabsho ee dhiigyacabka ah ninkaasaa shara yaa ummadda dhexdeeda magac ku leh qoyska iyo qabiilka magac kule sheekhu markay naf qabatay nin nin xaraarogu hayaldhi xoogow yaasimaha sudanna ha marka mid eh, xoogow la askahayo ama uun eh, xuskiisii la gaadho ama uun fide iyo kasideynay axan waxaad odhan jirteen hawlahaas baa loo yidhi ilaa waagi dambe layidhi culummadu wadaaduhu meel nabada ka jirto dana oguma jirtaa layidhi wadaaduhu meel nabada ka jirto dana oguma jirto maxay dana ugu jirtaa meel laga dhintay laga odahayo laga yuusahayo ayn xoogu qur-aan ka akhriyo intiisa loo laabo iska dhaqaaqo maca salaam reerku nabad wey nin gabadh aroosay iyo xoogu dhali weyda magaca in loo bedelo inti burjiga loo firiyo hawl la kala bedelo gabadha kaada qabow laga dhigo yar kulushahay hawlahaasaa reerka lagu qabay idan nimaan aan waxbaba loo ogolay oon magacaba lagu bulshada dhexda iska ahaay muhiimaddu waxaa weeye cadowga diinta shareecada kulba meeshaanu ka taagannahay baynu ku miisaamannahay miisaamanahay hadday lagala ku yidhah yakfiika min asalafiya inaad masaajidka iska joogto saaxiiba yaran aad iskala socoto hooyadaa iyo aabbahan aad baari u noqoto waliyul amri aad ka amar qaadatay yakfiika min asalafiya waa kugu filanta halkaa ku gaarti janaad ku gelaysaa almuhim dahabi nimankaa reer bani cubayd cubaydiin loo yaqaano faatimiyiin intuu odagii weynaa ka bilaabay mujalladkaas boqol kiiba sagaashan sa ayagu kaga fayl buu kulligood wix zanaadiqa reer cubaydiyiin faatimiyiin isku meel buu keenay waxaan saa u yeelay buu inaysan kaa kala faganin nimanku isku dabaqa ma ah bui nin in lagu keenay mujaladka lix tobnaad mid labaatanaad ilaa laba boqol lixdan iyo sideed sana ay adduun haysteen caalam islaamia kala barhkii ku fadhiyeen afar kun oo caalim bay dileen laba balod gudahood afar kun oo caalim aan ku jirin hadda iska daaxiru ma ah afar kun oo faqiihiya caalim bay dileen maqrib alaqsa meesha da loo yaqaana iyo tunis nafta kaga gooye kaga qaadeen nimanka noocaasa marka fail dahab intuu kaaga sheekay ismaalg waagi dambe rag wanaagsan baa ka soo baxay oo zandaqaday ka toobadkeen laakiin tashayuc ku soo gaabsaday ayib <clears throat> nimanka marka noocaasa muxadiثiin fuqaho culumo masaajid camiran dad ummad xajinaysa salaad bay lahaayeen laakiin maadaama markay culummadu baareen la ogaada nimankan inaysan ay zandaqe iyo munaafiqnimo iyo diinxumo ay ku jirto culummadu way xukumeen inay kafara yihiin bal nin imaam wuxuu gu yidhi toban leeb baan haystaay ma nasaaradan xeebta iskandariya dhooban ee dagaalamaysaan ku ridaa mise nimankanaan ku ridaa hal leebna nasaarada kurib sagaalla reer bn cud ku dhufo bur hal leeb nasaarada qash ku siiba sagaal kale nimankan weedhaha kala dhacbo idan halkaasay ka gaadheen culammadu bal qudaadooda waxaa ka mid nin weynoo xaafido abulxasan abulisxaaq la yihahdo caalima ah ka mid ahaa maalinba waxaa loo keenay nin yahuudiga nabiga caay raggii buu idhi xudha garaaca dila ma dhihi karo hadduu dila la dili reer banu cumayda yuhud waas wataan reer banu cubaydiin iyo faatimiyiin waa zanaadiqa yuhuudiin ma amsano way ku gabanhayaan mooyeen tuug wey sheekh marka nin sir wuxuu ah badan oo cilmiga caqli u dheeryaha aan caadi ahayn wuxuu yidhi hala garaaco nimanka walaxda wuxuu usha u dhuujiya wala kuskuusano xoog badan gacantana ha loo xoojiya ninka si fiican si babta loogu hayay ayuu naf baxay hadhow baa u dishay inaad xoogo yar caqaabtay see dili kartaa ninka nabiga caayay ma xaq baad u lehay war yaa anu ma delin bur sheekh ushba ku nafbaxay waan tacsiirhay waan edbinhay edabtii baa la tagtay hmm. xoogo inaan edbiyaan doonahaya markii edbintaan edbinhayaa dee gacantii ba haa maxaa la dhihi marka waa yahay wuu iska dhaqaaq muslimiinta marka meesha joogana qaadigay kaga kalsoon yihiin midkan xaakimka meesha haysta maa shi'ta laa maa shaءat alaqdaaru faxkum fa anta alwaaxid اlqahaaru baa lagu ammaani jiray boqoradooda xaakim loodhan jiray laa maa shita waxaad ad u doontaa socon haya laa maa shaat alaqdaar bu faxkum fa anta alwaaxid alqahaaru halkaasay la gaadhay ayib inagu waynu lahayn sheekh cabdiyow ilaahay aygu hadlayna ariga u xirsi xidh waa kuusoo sheegay waa kuusoo sheegay sheekh waa iska caddahay akidna akidna yaa shifaa'a quluubina wa canii yaxawil maasi wallahi wadfaci cabdiraxmaan zaylici cayniyadiis habeenko dhan baan kuso lagu xabaaban jira intii sanjibiil la cuno nabtu kaa bacdo shirki baad kusoo jeedaa adoo sakaraadaad soo kici gabdhuna waa allaas anshahna waa la keeni shirki ku cun allaaska macalshahi wax isla shirki wey idan nafsa shay isku mid baynu waxa inoo dhexeeya ma jirin ee culummo hawshan fahansan oo nimankana qabtay baa la helay innagana culummadeenni baaba kharibnaydba bilmunaasaba inaad dareentaan waxaa muhiim ah ragga culummada ah ee ummadda hogaaminaya hadday shirkiga noocaas ku jiraan caamadi maxaad moodaa geel maxaa la yidhi curadiisi durdurisay aarankiisi maxaad moodaa wey geel markuu geelan curadda ama markuu malkooyinka iyo meelaha jiraha ka dhaadhacay inuu tartiib uu socdo wey aarankan wuu durdurin soo bugbaclaynu ka baxaaya meesha hadduuba curaddiba durduriso aaranki yararka maxaad moodi hadde oday waayo lixin jir hadduu isagu tunto kii yaraa maxaad moodi idan haddayba culummadeennii iyo ummadda hogaaminaysa nooca ahaayeen caamadii iyo shacabkii dhowranaya ayaga maxay samaynayaan layaab ma laha inay kasi kasii daraan marka nimankaasoo shoo ka hadlahaya nimanka maxaa loo xukumay adeeg way tukan jireen way soomi jireen way salaadi jireen xajkii aadn qudaad iyo xufaad bay lahaayeen fuqahay lahaayeen xataa culamo suniyiina la dhe ku dhex noolaa rag ku dhex noolaa dhex jooga alxaafid abdilqan asdi baa kamid aha daarqutni saaxiibkii baa kamid aha rag fara badan oo xufaada jooga nimanka maxaa loo gaalaysiiyey diintii bay qayb meel kaga dhaceen ha idinku maxaa ti marku yahay sheekhu markuu intu meel ku saaro kugu soo noqon haya marka la soco wa yuqaalu ayضa banu cubayd alqadaax aladiina kuwaasu cubaydilah abu maxamed baa la odhan jiray magacana uu sheegtana hataa beentii wey hataa cubaydillah ma ohan jirin hebelkaa saciid xasan baa la jiray marka wuxu dhan buu tuug weeye waa musiibo ayib waan kuwii intay caalam islaami yimaadaan iyagoo gaalaa dhihi jiray waxaan nahay usuul carabiya magac kale sheegin jiray oo baadhantiray kitabta raran jiray sa wax lagu dhameeyey aladiina kuwaasoo malaku xataa soomaliya haws waa soo gaadhay aladiina kuwaa malaku sheekh cabdullahi soo garan maysaan berberagay mise hargeysay waa garanaysa way u dhobnaayeen niman badan oo marka iyo bara walla harayna saan bay ahay ayaguna noocaas intay xeebaha ka yimaadeen bay ummadda afeeyeen aladiina kuwaasoo malaku gacanta ku dhiga almaqrib maqrib oo dhan bay qabsadeen wa misr fii zamani bani alcabaas xilligii cabaasiyiintu noolaayeen oo weliba tabar daraayeen daciifeen meelahan xijaaz iyo shaam ay joogeen iyo ciraaq ayaguna inta inta kala qabsadeen kulluhum dhammaantood reer banu cubayd alqadax faatimiyin nimanka loo yaqaano cubaydiyiin yashhaduuna an la ilaha illa allah wa anna moxamadan rasuulu llah wayaddacuuna alislaam islaam bay sheegan jireen wa yusalluuna aljumuca waljamaaca bal u fiirsa hadda intaad qaban jirteen soo maahun intaad idinku hadda ku andacoonayseen muxuuha waan tukannaa waan soonnaa waan salaadnaa kan haye falamaa adharuu markay muujiyeen mukhaalafata ashariica shareecada khilaafkeeda inay shareecadii khilaafahayeen aysan ku dhaqmaynin qodobo waaweyn oo ka mid ah fii ashyaaa duuna maa naxnu fiihi buu sheekhu falamaa adharuu markay muujiyeen mukhaalafata shariica shareecada khilaafkeeda inay muujiyeen oo ka muuqatay fii ashyaa ay ku khilaafsan yihiin duuna maa naxnu fiihi ka sokeeya wax anagu haddaan ka hadlayna bu tawxiid baan ka hadlaynaa ilaahay keligii ha la isku hayna annagii ummadda kale buu sheekhu ku idan taa mid ka yar oo ka liidato oo axkaam furuuc ah waxay qabeen inay labada gabdhood waa lada guursan karo wa an tajmacuu bayn aluktayn ukaada dhan waa bannaan tahay ninkii isku beelan karaa gabdhuhuna is iska dagaa gabdha is jecel yihiin oo mataama tusaale ama isku fiican oon guudka isqabsanayni waa la guursan karaa hawlo badan way kuwa noocaasa way jireen sheekh axmed sadiiq raxmat ullahi tacaala calayhi baa noo sheegay waagu manhajkan akrinay in asaga sheekhiisii mise sheekhiisi sheekhiisiiba aduu shah jaamaca leelkasi iyo raggi rag eh, culammadii xilligaa joogtay beledweyne ka dhacday nin ree sayid sulayman baan sheegay yidhi ama ree hebelka oo dariiqa dariiqooyin ka mid ahay ayaa waxaa ugu yimid culammadii beledweyne joogtay isagoo wata laba gabdhood oo qurqurxsan oo walaalo ah buu qabaa waana sayid weli wey nimankii xakaanleyda ee fadhiyay beledweyne ee raaw xasan u badnaa iyo adugu un soomaali kale waxay yidhahdeen waxan waa xaaraan ma banaano kufri iyo gaalnimo wey xuli waad iswaalaysaa meel fadhiistaa cilmu baatin baanu ku jiraa annagu shareecadu daahir iyo baatin bay leedahay xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa laduniyaa jirta wiil yar baatiina minhaajkiina iyo xoogu malabdhiina iska kaxaysta deereebigiina hawlahana gelina baxar buxuur wey annagu cirkaanu marayna war iska daaya waxaa la kaalay hawshan ka noq wuxuu hi in yaraa idin faansiiyo waad waxaad tihiin inaka lan tastaiica maciya sabran buui horta qaala alam qul laka inaka lan tastaiica maciya sabran weeye gabadhan weyn buuri waxaan ku qabaa ruuxdaydaa qabta buuri naftaydaa qabta tan yarna daatadaydan ku qabaa buuri laba ruux baan ahay la socda inta haddayd anfici weyday idinkaa fasaxanbu reesiga islaam inu hawan umaynaya sheekh wuxuu noo sheegay aad uma xusuustee almuhim qisada sheekhi wuxuu ri waxaa dhegaysan axkaanlidu mogta waa laba kala baab ahayd nimankii baab suufiyeedka iyo dariiqooyinkii iyo culummadii axkaamta akhrin jirtay iyo fiqiga laba kala baab bay ahaayeen waagii dambaan inagu isku qabanoo nidhi qori iyo qiiqi waa lasa tuuraa on israacina mooyeen haddii la siyaasadayn lahaa oo intan gooyin loola goy lahaa sida hadda maraykanku alqaacida u cadhsan hayo dee la odhan laha anagu irhaab baan cadhsanaynaa irhaabka marka wax badan buu qaadi xerow baa lagu dari oday miskiina lagu daray irhaab been wey oda lagu siraaya haddaanu markii annagu odhan lahayn waxaan u jeednaa nimanka baabsuufiyeedkan tukanaynin ee tuugta ibaaxiyiinta ah ee ummadda faraqooda shilamaha ka furanhaya ee reerka rogay een diinna aqoonin axkaanna aan garanayn ummadda rogay ee wareegeysanhay nimankaasaan rabnaaye iskaga leexda o iska duulahaye annaga waxaan idhi kulligiinba axkaanleedii manhaajley ahay iyo dariiqooyin israaciya tuug qaadiyo qariyihiisa wey intay isbiirsadeen baa gaashaanka naloo duuray wax naga rac waa la siyaasad xumaday ka mid ahay aanu samayna anagu inaan kala qaadna eegin laakiin dhibba ma lehe waa iska muxaawala bashariya wey diintu ma khaldanto laakiin ruuxa dabaqaya wuu khaldami karaa labada waa in la kala fahmo diintu ma khaldanto waxa ku qoran waa xaq boqolkiiba boqol laakiin adugu markaad leeda aad fulisid waa isku day bini aadam tadbiiqeeda waa isku waa muxaawala bashariya rubamaa tusiib warubama tuqti wey taas iska ogo weliga laakiin kitaabka rabbiga asagu iyo diinta nabi maxamed asunna ah, nabawi walkitaab ma khaldamaan laa yaatihi lbaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfi amaa ruuxa dabaqaya ka turjumayaay khalad baa geli kara xumaan baa ku soo bixi karta wuu surmaseegtayn karaa faham khaldan buu qaadan karaa tadbiiqiisa asagu waa khaldami karaa sidoo jumhuur ahlcilmi ay u qabaan cali inuu nimanka layo waa asiibay laakiin inuu gubay dhahay wuu ku khaldamay u fiirso inuu laayo nimankan oo uu jaro waa man badla diinahu faqtuluu xadiiska ibn cabaas fi saxi buxari waa garanaysaan in la laaya laakiin dabka in lagu qumudiyo oo la halhalmiciyo khaladayd bay idhahdeen jumhuur ahlicilm si kastaba noqotay waxaan leenahay tadbiiqu waa muxaawala bashariya ruuxu inuu gafana waa laga yaba inu asma waa laga yaaba amaa diintu ma khaldanto ayib idan halka haddii la marahayo haddii sheekhii la yidhi uu yidhi laba gabdhood baan midna waxaan ku qabaa ruuxeeda eh, midna waxaan ku qabaa nafta ee naft eh, ahayd badankayga iyo jismigaan ku qabaa ee ka leexda sheekhu wuxuu uhi yeeli mahaya aan mubahlon nadcu abna'ana wa abna'akum anisaana wa suuratu cali cimraan buu uga kitaabtay mubaahala amin casara intii tukadeed masaajidkii weynaa ee buundadii buundadii weyneedee badweyne saaraa ee geedka bardaha soo garan maysaan masaajidkaas webigaa webiguu saaraa intii loo daadego webiga lagu weysaystay laftirkiisa yaa salabkii meesha hirqeed baa la istaago lagu dhaartay waa la shabaaray sheekhu wuxuu uhi ilaahay ninkaa wuxuu sheegay hadday runtii tahay aniga calaamad iga muuji uhi ummadda inaan baatilku taagana u caddayso hadduu wuxuu sheega hayo iyo shareecadu uu khilaafo ku tunta ay been tahay wuxuu sheegay been shareecadu ku tunta uu been yahayna ilaahu calaamad ka muuji ummaddana oga dig ninka asaga galabkii galabkiisii wadaadkii labada gabdhood qab carabkaa ka soo dhaxay carabkiisa isagoo taaganba dhulka xaaqahay saacaduna lagu nafbax nimanka noocaasa waa jireen marka la muday haddii baatiniyiin iyo cubaydiin lagu galay laba gabdhood ba la guursan karaa waa la haydeen soomaaliya haddana waa dhooban yihiin waa idiin soo sheegay mid yidhi gabdhaa ree ebel xaggay iga mehersan yihin carshiga diiwaanka rabbiga laxo maxfuudka waa idiin soo sheegay waa dhoobnaayeen tif ibaaxiyiin bay ahayn baatiniyiin oon tukanin oo gaalo oo ahaayeen ummaddana loo qarin jiray awliyaana la moodi jiray qaybo ka mid a ah niman iska masaakiin oo lagu khaldamay waa iska jireen oon burka raacinay waa iska jireen ayib laakiin nimankii reerka rogay nafs albainiya ahaayeen ilaa waagii dambe khazali u qoray kitab le fadaaix albainiya idan markay ku khaldameen oy muujiyeen mukhaalafata shariica duuna maa naxnu fiihi ajmaca alculamaau culamadu waxay ku kulmeen calaa kufrihim wa qitaalihim in nimankaa la laayo oy gaala yihiin bay culamadu ku ijmaceen muran lagama lama gelin culumadii yaqaana ee maalikiya weliba dhex joogay meelahay haysteen iska daa nimankii bannaanka joogay iyo ciraaq iyo shaam iyo xijaaz ku noolaa wadaadihii ku noolaa maqrib jazaa'ir tunis libiya masar adugu wixii xaggaa ka ah o dhanba kulligood waxay isku raaceen inay gaalayiin bal waxay gaadhay in abaa yaziid la odhan jiray makhlad alkhaariji baa waagi dambe darafta muratan ee qayb ka mida ah intuu ka soo qadaa dagaal buu nimanka la dagaalamay culammadii maalikiya ee joogta fuqahadoodii oo dhan waa raaceen abulxasan alqaabisi iyo abu cubayd ibn cabdilmalik iyo intaasoo imaam baa raacay afar kun oo faqiiho caalim baa raacday waxaa lma waalantihiin khaarijiyiinta nimanka khawaarijta iyo cubaydiyiin kaa daran waxay yidhahdeen nima waa faslantihiin khawaarijtu waa min ahli qibla waa muslimiin laakinahu min ahli lbidac amaa kuwan waa akfaru min alyahuudi waannasaara markaan cubaydin iyo baatiniyin baabi'ino kadib baan khawaarijtana a siin doonaa dagaal ba intay soo wada galeen ba waxay ka soo qabsadeen jamiica almamaalik bay ka soo qabsadeen khawaarij iyo culamada wada socota maalikiyo markii la marayo kirawaan magaalada weyneyda saldhiga la marayo ilan khawaarijtu ogyihi nimankan hadhow markay haddii adduunka la qabso inay ayagu isgeli doonaan lagana tol badan yahay waxay dhe niman yo maadaama hadda hawshu meexu marayso wadaadahan aan ka hoos gur khaariji weligaa lama aamino wadaadii wadagari weyn oo safka xidhay oo kitaabkiina mudawanadii maaligi ay feeraha ku wada wadta seebtuna ka soo horrayso yay oga baxeen dagaalkii afarta kun ee wadaadaha hareer laga qabtay baadnima kugu tegay eber baa laga dhigay rag yar baa ka fiigay haddee khayaanu galay horena khaariji bu khayaan khayaano u galay asagana intii la raadiyay baa la qabtay oo la gubay marka dambe wadaadihii meel kale ka foorkiciyeen way soo marka dambe waa baabi'iyeen ilaa cubaydiin taagan la waayo waxaa ku soo gaaray al alayubi qoyskiisii maxamuud zanki baa kusoo gaadhay asna masr buu ka xoriyey cagta mariyey ibnuljawsi kitaab buu ka qoray annasr calaa misr buu bixiyey guushii ka dhacda masr ee lagu xoreeyey gaalaha ilan gaala haysatay la soco nimanka gaalada lu leeyahay annasr calaa misr waa niman tukan hayo oo salaada hayo oo sooma hayo oo xajinaya oo maxaanku dhahdaayay jamaacaadkii qudaad culamo leh xadiidka la yeedhanhayo la soco ya mawlidka dhigahay oo aga mawlidka iyagaa bilaabay ba de mawlidka dhigahaya oo nabiga u ixtifaalahaya war habeenkii la seexanayn ayib <clears throat> ajmaca alculamaau calaa kufrihim wa qitaalihim wa ana bilaadahum wa ajmaca alculamaa calaa ana bilaadahum bilaaday degan yihiin ay haystaanna bilaadu xarbin ay bilaadu kufrin wa xarb ma aha ilan gaalka laftigiisa gaal baa iska jira musaalim oo muxaayida oon kula dagaalamayn oon col ahayn maya waa gaalo weliba muxaaribina wey bilaadu wagazaahum lmuslimuun muslimiintaa ku duulay xata istanqaduu ilaa ay kasoo faramaroojiyeen istanqadu ay ka badbaadeen ka faramaroojiyeen weeye maa biaydihim gacantooda wixii ku jiro min bildan muslimiin ragii ku duulay waxaa kamid ah suldaan maxamuud danki baa ka mid ah ayib ciidamuu diray ciidamo dhan buu u diray oo weliba ciidamo waxa hogaaminaya fuqaho maalikiyo shaaficiyo xanaabilo axnaaf nin ka hadha ma dagaalka hogaaminaysa iyo muxadidiin masaro dhan ba cagta la adugu dowladdoodii waxay uun jirid laba boqol lixdan iyo sideed sanay ahay taagnaayeen lixdan iyo sideeddaa sane hore waxay ku maqnaayeen inay afrikada galbeed waqooyi soo qabtaan masar markay soo gaadheen laakiin laba boqoloo sana masar ay haysteen labada boqoloo sana ay qaahira ka talinhayeen culamadu waxay isku waafaqeen inay qaahira xilliga ahay daaro ku furin islaamkana bannaanka ahayd washington kaa hoos baxay marka hamoodan moodan un keliya waaban tukadaaysa lai taabanhaya haya ninkan basooda u sifaysan haya baan arkaa asagoo saf ku jira waan iska cabsaday wahaabida laftirka waxbaa ka qalda waa idin shegay shala baa idin dareensiiyey intaas kaga aan ka socdo adaba faahfaahin baad u baahan tahay in halkaas kitaabkan kusiiya tag wa yuqaalu aydan jawaab lixaad waxaa la odhan buri ida kaana alأwaluuna lam yakfuruu إila أnahum jamacuu bayna الshirki wa takdiib الrasuuli wاlqur'an wainkaari اlbacثi wagayri dalika fama macna albaab aladi dakara اlculamaءu fi kuli madhab wuxuu daba taagan yahay sheekhu shubada ahayd ma og tahay ruuxu marba hadduu tawxiidka ku dhawaaqo arkaanta islaamkana uu la imanayo wax kasta uu ku dhacba ma gaaloobahayo ee wahaabiyow idinkaa degdegahayo ummadda yaan la tagfiirinin gaalnimadan aad gacanta ku wadan ruux kasta dhakada aad ka saaraysa naga daaya iyo ma ahe gaalnimo saxiixa oon jirta baan wadnaa ninkay qabatay qaban ninkaysan qabanina qaban mayso ee idinka mushrikiin iyo gaala cadcad difaacahaya baa la isku haya sheekhiiti waa adna ka wayuqaalu aydan ida kana alawaluun kuwa hore hadday yihiin awaluun yani mushrikiin alcarab alawal bu kuwa hore hadday yihiin lam yakfuruu kuwa aan gaaloobin ilaa anahum jamacuu inay kulmiyeen un mooyeen bayna ashirki wa takdiib arasuul haddaad leedihiin buri sheekhu mushrikiin alcarab waxay ku gaahoobe gaaloobeen laba arimood ba isku dareen shirki iyo nabigoo la beeniyo annagu marka nabiga ma beeniyeyne waxaad shirki ku sheegteen waxba tari maayo oo diinta kaga bixi mayno iyo wlqur'aan qur'aanko la beeniyo iyo wa inkaar albacثi soo bixidoo la inkaro wagayri dalika mima famaa maca albaabu sheikhu haddii mushrikiin alcarab aysan ku gaaloobin waxaan ka ahayn jamcinta ay jamciyeen oo isku dareen bayna takdiib الrasuul wa takdiib اlqur'aan wاshirk wa inkaar albacثi basan ku gaaloobin bu ku leeyahy laakiin shirki basa kumaysan gaaloobin annaguna marka waa yahay bacثi maana inkirin oo qur'aan ma inkirsanin oo rasuulka ma beeninayno ruuxu rasuulka agbaxaay bilaaban kaga tegayna abley baa lagaga zamri iyo waran qaash ah waa nimanka anagan anagaag bixinay ku dhahdaan shirkiga laakin yarka asagu waa iska lacbsukheyro waa laga heshiin karaa sheekhu marka wuxu uhi famaa maca macnihiisu muxuu yahay maxaa looga jeedaa alladii baabkaasoo dakara alculamaau ay culamadu ay sheegeen fi kulli madhab baab kitaab kasto lagu sheegaa jira buuri haddii ruuxa muslimkaa ee tukanaya ee salaadaya soomaya tawxiidkana ku dhawaaqaya wax kasto uu ku dhacaba uusan gaaloobaynin culamaau fiqhi kitaabkaay ku qoreen kitaab ridda kitaab murtadiin bukhaari xataa wuu qoray kitaab istitaabat murtadiin waa taqaanaan idan kitaabkan macniis muxuu yahay hadduusan jirin ruux muslima oo saxiixa ah, oo markuu gaalnimo ku dhaca gaaloobi hadduu tubadkeenna soo noqon diintu hadday tahay xilqad iyo garaangar xidhan oon laga bixin ay tahay oon la soo galo kitaabu ridda macnihiis muxuu yahay caddeeya buuri sheekhu famaa maca albaab aladi dakara alculamaau fi kulli baabu xukmi اlmurtad ay kitaab baad ku arkaysaa maalikiyo iyo xanaabilo iyo shaaficiyo waa taqaanaa baabka saasay u baabaystaan baab kitaab madax bannaan wey baab ridda kitaabu xukmi murtad bay leeyihin amaa axnaaf markaad marayso gooni uma sheegaan kitaabu siyar bay ku dhex sheegaan n ka hoos bixinta iyada kutub xanafi baadhayso waxaad ka baadhaysaa kitaabu siyar kitaabu siyar walmaqaazi bay ku dhex sheegaan xukmi ridda ku dhex sheegaan amaa saddexa madhabee kale iyo xataa daahiriyadu kitaab gooni madax madax oo u dambeeya xuduudda marka la marayo kitab udud la marayo la dhex dhigo wey ama lagu horreysiyo ama laga dambaysiyo muslim اladi yakfuru bacda islaami murtad waa muslim ka laabtay diintii bacda ma aslam ayib uma dakaruu waxay sheegeen culammadu wey kutub ulfuqus anwaacan kaiira anwaacan qaybo fara badan lagu gaalooba nin baa ku gaaloobay kitaabka rabbiga uu ka shakiyo nin baa ku gaaloobi xukun dabiqdaankiisi u dilo nin baa ku gaalo nabiga uu caayo nin baa ku gaalo malaa'igtu caayo malaa'igta la caayi jir oo ilahay baa la caayi jir allahayo tuurta lahaa baa la odhan jiray meelaha qaarkood waxaa ku sameey allahayo tuurta lahaa haddii kii ku habaro tuurta lahaa oo tuurtana maxaa geen <laughs> musiiba shek waad la yaabis waxa ka jira soomaaliya waxaad fahmi karta shek maaha ya waa lasii xumaynaya malaa'igtaadi iyo umulusadaadii baa lagu odhanhaya maa umulusa laga doolaayo ayib waa kuwan falastiiniyiinta oo kale qaybo ka mida ah markay xanaaqaan candhuufa cirka u tufaan waxaa loo baabi'in qaybo ka mida ah, dembigay galeen bay ka mid tahay munaafiqiin iyo dabay dhigeen bay ku dhammaanayaan idan muslimiin soolxana waa ku dhammaanayaan ila somal waxay odhan jirtay dabku fidnadu maxay dhaheen munaafiq uu dhigo muslim baa ku gubta waana asal diini aw ah, waa saas wataquu fitnatan wey laa tusiiban mumika haas waa garanaysa muminkum khaas suuraة اlanfaal waxaa kaloo kutusaya daliil qisaة اlifki ama xaadit ifki munaafiqiin baa ka dambeeyey munaafiqiin cabdullahi bn ubay bnu salul iyo balaayi baa ka dambaysa ku gubtay sulaxa saxaabo waaweyn baa ku dhammaaday oo ku gubtay oo lagu ofiyey xasan ibnu thaabit iyo xamna bintu jaxsh ay ka mid yihin ad garanaysaan idan inti wuxuu ley sidiisu waa asal min usuuli shariica fitnadu waxaa bilaaba mujrimiin iyo munaafiqiin muslim baana ku khaldamo oo qalbisana ku galo oo run mooda iska ilaa weliga yaan durbaanka lagu garaacin islaali sheekhu marka wuxuu uhi marka anwaac fara badan oo lagu gaaloobo ayaa la sheegay wadakaruu anwaacan kaiira kullu nawcin nooc kasta oo minhaa ka a min alanwa alatii dukirat yukafiru uu gaalaysin ruuxu ku dhacay wa yuxilu wuxuu banayn dama arajuli wa maalihi dama rajul iyo wa maalihi buu banaynaya idan nooc kasta ruuxii ku dhacay uu ku gaaloobi wa yuxilu wuxuu bannaynayaa weeye dama rajuli ruuxa dhiiggiisa iyo wa maalahu maalkiisna waa bannaynaya xataa anahum dakaruu waxay sheegeen culummadu ashyaaa yasiira wax yar bayba sheegen bu dembiyaal yar ama kufri yar oo ruuxii ku dhacay anigu hadda uu ku gaaloobi laakiin markaynu kor ka fiirnay ceeb iska ah bay sheegeen bui cinda man facalaha anwaacan dakaruu ashyaa bay sheegeen yasiira yar oo fudud cinda man facalaha ruuxii sameeye la fududayd wtaxsabuunahu hayina wahuwa cind allahi cadiim laakiin cind allahi waaweynta nin ku dhacan waa ku gaaloobaya mila kalimatin milu kalimatin yadkuruhaa bilisaanihi duuna qalbi anwaacda yasiiradae lagu gaaloobo ninkii ku hadlayna uusan moodaynin inuu ku gaaloobayo waxaa ka mid a kelima yadkuruhaa bilisaanihi weedh uu carabkiisa ku sheegay duuna qalbihi qalbiguusa ka itiqaad macnaheeda ee wax xunay tusaysaay ma aaminsano laakiin wuu ku hadlay isagoo kaftamhaya ama rag isku wax sharxaay ama mil kelimati ama kelimo oo kale yadkuruha uu sheegay calaa wajhi mazax kaftanin buu ku sheegay isagoo kaftamhayu kelimo sheegay iyo walacib ciyaar waa ku gaaloobaysa idan marka kitaabu ridda macnihiisu ama kitaabu lmurtadiin ama xukmu lmurtad muxuu yahay anwaac fara badan oo ninka ku dhaco uu gaaloobayaa jira idinku marka waxaad ku jirtaan nooc ma waa waa anwaac fara shirkun fi rububiya wa shirkun fi asmaa wa sifaatih wa shirkun fi lcibaada idan iyo axkaam dhan oo lagu dhaqmayo ka tagteen waaba musiibaba tiinba waad miinaysantihin meel vayoba malediinba qurub xaaraana markaas waxaad leedihin muslimiin baa nahay bu shekhu le waa galeen nimankii wa yuqaalu aydan hadda kitaabu ridda iyo ama ridda waxba tawar uma hayne nawaaqid islam baynu ku sharxi doona insha allahu tacala saa darteed shekhu qoray la yihahdo nawaaqid اlislaam waxyaabaha lagu gaalay baa lagu ijmaacay masaa'ilka culamadu ay ku ijmaaceen ruuxii ku dhacay inuu kaafir yahay risaalo yar buu ka qoro kashfishaadka ka yar mar baynu ayadna jacburin doonaa insha allahu tacaala wa yuqaalu aydan waxaa kaloo la odhan jawaabtii waxaa weeyaan toddobaade aladiina qaala allahu fiihim qolyihii rabbi ka yidhi yaxlifuuna maa qaaluu yaxlifuuna biاllahi ma qaaluu walaqad qaaluu kalimata اlkufri wa kafaruu bacda islaamihim amaa samicta allaha kafarahum bikalimati maca kawnihim fi zamani rasuuli weli wuxuu daba taagan yahay ruuxu muslimka mar baa tawxiidsanhayo oo iska fiican yahay wuxuu ku dhaco shirkiba allah gaaloobi mahayo sheekhu yuu kaa samrinaya inaad samirtuu rabaa jawaabtu waa loo sagaal jawaabo taqriiban yaxlifuuna waxay ku dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaran maa qaaluu kelima aysan odhanin julaas ibnu suweyd nin la jiray weeyaan ninka hadda laga warramayo ayib ninkaasaa nabiga caayay oo wuxuu wallahi la in kaana hada arajulu saadiqan lanaxnu sharu min alxamiir buuri nabigu maalintuu firiy bu le haddii maxamed buur wuxuu sheegahaya hadduu run yahay buur ilaahay bellankii dameeraha waan ka lidanaa buur saxaabi maqlahaya baa yidhi walle nabi maxamed waa saadiq wa anta sharu min alxamiir nabigaana kuu sheegahayaa buuri mhm. cumayr bnu saciid baa la sheegaa inuu ahaa xadiidkaa min xadiidi kacab bni malik wuu ku yimid cinda bn isxaaq fi sira wuxuu kaloo ku yimid xadii ibn cabaas cinda ibn abi xaatim fi tafsir wuxuu ku yimid min xadiidi anas bn malik idan markii la dacweeyey nabigu hawshii gaadhay ayuu wuxuu yihi maba dhihin buu inkari wiilkiiba ku inkari tiiba rabbi ka warramaya yaxlifuuna billahi maa qaalu waxay ku dhaaranhayaan ilahay bay ku dhaaran inaysan kelimadaa ka soo bixin lain kaana muxamadu saadiqan lanaxnu asharu min alxamiir buu yidhi ma dhihin beentii wiilku ay masabitay ilaahay wuxuu uhi walaqad qaaluu kalimat اlkufr waxay ku dhahadleen oo ku dhawaaqeen weer gaalnimo ah wa kafaruu bacda islaamihim wayna gaaloobeen bacdamaa ay muslimiin ahaayeen wma naqmuu ila an qnahum اllah min fadli warasul wahamuu bima lam yanaaluu wma naqmuu ila an aqnahum اllah min fadlihi warasuuluh fain yatuubuu yaku khayra lahum an ytawalw yucadibhum cadaaba alima markaasuu waa toobad keenay dib uu toobad keenay laakiin inuu gaaloobay oo ridoobay qur-aanku waa jeexjeexay mar weedhaa yarta hadduu ninku ku gaaloobay maantao dhan nimankiinan ku haya sheekh cabdiqaadir noo gargaar sheekh cabdi hay u halayna ilahay adhig u xirsi xidh lahu tasriifu wtamkiinu xaqan lahu lmajdu lmu'ahalu ya mawaali lanaa qطbun calى awja almacaali imaam اlkuli fi طurq اlwasaali huwa اljiiliyu du lfakr اljaliyi cimaad اdiini faxdud الrijaali ida tuliyat manaaqibuhu biardin yafuuxu minha almucambaru wاlghawaali idan lahu tasriifu sheekh cabdiqaadir lahu tasriif maamul buu leeyahay adunka isagaa maamula watamkiinu xaqan oon shika lahayn weliba warabaa shika ka qabtaa oo adoon yahay makhluuqa maya maya maya lahu tasriifu watamkiinu xaqan lahu lmajd lmuathar iyo amawaali idan maxaan fasiraha de maalmo dhan baan kuso celinhaya intaa dhimatayb malagaama ka gooye waa tif wey idan intaana lagu gaalo ilaahay xaqu lahaa oo dhanba in addoon la siiyo ninkeeda mushrig o maanta waxaad laguma gaaloobo saxaabina wuxuu ku gaaloobay kelimada yarta ilahina waa ku dhaartayba walaqad qaaluu kalimat alkufr wa kafaruu bacda islaamihim meelgeeya wey wuxuu uhi sheekhu amaa samicta miyaanaan dhega lahayn buuri dhub allaha kaa dhige miyaanaan dhega buuri amaa samicta allaha kafarahum miyaadan maqlaynin bu rabbi inuu takfiiriye nimankaas bikelimatan ku takfiiriyey maca kawnihim weliba ay joogeen fi zamn rasuul sal ly slam wa yujaahiduuna maca weliba ay la halgamhayaan ayib in aw tabukaid baa la sheegay oo wayusaluuna weliba ay tukanhayaan wayuzakuun wayaxujuun wayuwaxiduuna allah subxana wa tacaala nimanka noocaasa haddii rabbi takfiiriyey xajinhaya jahaadaya zakaynaya tukanaya nabiga la socda eray yaray duuseeyan waa ku gaalowdeen madaxa lagu dhuftay ilaahay eexa ma yaqaane ma soomaalinimaad ku baxsanaysaan mise reebaad ku baxsanaysaan waayahay isku mid baatiin weliba idinkaga daran buu sheekhu leh ayib wakadalika aladiina qaala allahu fiihim sidoo kale waxaa kula mid a qolyihii rabbi uu ka yidhi qul abiاllaahi waaayaati kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ayib yaxduru almunaafiquun an tunazla alayhim an tunazla calayhim suuraة tunabi'hum bima fii quluubihim qul istahzi'uu in allaha mukhrijun maa taxdaruun idan waxaa la yidhi qad kafartum bacda iimaanikum aayadda hore maxay ahayd wa kafaruu bacda islaamihim fiirisa iskugu fadhiisatay wa kafaruu bacda islaamihim baa lagu soo yidhi haddaad odhan lahayd en en nimankaa waxay ahaayeen munaafiqiinba marka horeba ahaayeen afkay ka islaameen islaamkii bay ka noqdeen ee iimaan qalbigooda degayba ma jirin aayad labaad baa timi wa qad kafartum bacda iimaanikum qur-aanku yani ina shubadiisa ka baxsan ilahay baa hawshan la socda waxba baxsan maayo haddaad islaam aad leexin lahayd bacda iimaanihim iimaanna waa ruux qalbigiisu iimaan dega oon munaafiq ayn weeye munaafiq iimaan looma qiro islaam buu ku gabadaa qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minu walaakin qulu aslamna sida raajixna nimankaa munaafiqiin ma ahayne muslimiin ducafaau liimaan bay ahaayeen oo weli aan baashu aysan degin fadhiisanin ayib sidaas wey nuzulka adigu ahaar fara badan baa ku timid asarka ibni cumar baa ugu xoog badan fii qaswati tabuk markii la lugeynhayo cabaar la socey niman muna niman fara badan oo nabiga ka horreeyey ayaa waxay yidhaahdeen rag ka mid ah maa ra'aynaa waxay yidhahdeen midla quraa'ina haaulaa muhaajiriin iyo ansaar baa la xamanhaya ragga qur-aanka xifsanaa ee dagaalamaya baa la waxay dhaheen arqaba butuunan walaa akdaba alsunan walaa ajban cinda alliqaa bay dheh nimankan qurada ee nabi maxamed madaxa ku wato e ma culumad moodeysaan niman ka cawlo waaweyn oo ka cunto badan kiiba saxan bu heensan haya hee wax ka been badan haddii dagaal la yidhahdaan hollimi mahayaan dharjac way kala yaacahayaan waa dhaqan la yaqaana min qadiimi zamaan munaafiqiin yaqaanin wey iyo mulxid oo dhan baa yaqaana in wadaadaha iyo nimanka culummada iyo nimanka quraada ah ee muslimiinta hogaaminaya ahlu khayrka la duro lagu duro fulaynimo lagu duro been lagu duro khayaan lagu duro lagu duro cunto badni weydii soomaali soomaali weydii haddaan culum iyo cadli cuniyo cashar mooyin ciidan kaaday ceeb adanaa falay bay geela ku shubtaan geela maku shub haddaan culumoy cadli cuniyo cashar mooyeen ciidan kaadayo ceeb anaa falay hidhoobay bay ku leeyahay oo wadaadku muxuu eegay shalay buu kugu meheriyey maxaa kaa maqan ninka dhimanay ku geda ku qur-aanka kuu saara wax kaa maqan muxuu yahay markay naftu ku qabato kusoo cararta masaladaad weydiisaa adoo girgiriya u timaada uu kaa adaa siray oo kharibay oo meel ku xidhxidhay hadaad dhidi sheekhu noogaami minhaajku ku kaaga qaylbaari laha u ku hogaamin laha adaa minjaxaabiyey idan had ya waa saas weeye idan musiibada jirta waxaa weeye waa dhaqan la yaqaan iska weliga qolyaanu ka dhalanna waxay leeyihiin mataqaana nimankii taxaadka dhabar macaan baa la yahdaa xabadda rideed mahayaanba itixaadka he yaa waxba darida niman olefa igumaba dhaqaaqaanba way dagaalamaan midba waxaan ku idhi laba nin aqaane midna itixaad aha midna onlef laba walaala ah la soco shan ilma adeera ah wey caadha kuwan iyo isku meel bay ku dhasheen waa ragooda dhashay kana maxaa geesi ka dhigay markuu noqday itixaad maxaa fuliga ka dhigay markuu itixaad noqday kana markuu owda noqday ka dhigay geesiga war waxaan baa loo dhashay wey ilaahay bixiye ururnimo ma keento yani waa dhaqan munaafiqiin haddaad arta nin wadaadaha durhayo oon hunguri iyo khayaano iyo cabsi iyo fulinima ku durhayay haadaa min sha'ni lmunaafiqiin inkaa hoos bixon weliga waxaa loo yaqaanaa isqaad urumuus weeye xoonka maxaa laga ridaa laxdaa laga ridaa annaga waxaan dhihi jira xoon hadii laxda laga rido waxba arki maayo meef meef udulduuli lakiin inta laxda meesha ugu dhegan tahay haddaad u dhawaato koodka ku buuranhay naftu kaa gelinaya indhaha kaa dhacahay laakiin dad ka soo rido ma arkaan dhijir meeln bur ordahayaa idan waxaa weeye intii dadka la fiiriyo bulshada ee waxaa la odhanhayaa yaa ugu qiimo badan dhallinyarada soo kacday ee muwaxidiinta ee shirkiga ka fogaatay nimankan mujaahidiinta ayaga waa in la caaya marka lagu weeraro ayaga marka sumcadda laga dilo shaarka laga wasakheeyo shacabkiiyaa ka hortaagan caamadu waad kaxaysan walaan dhan maxaakimtu tuug bay ahaayeen shaar qabiil bay soo shaar diineed bay noo gashadeen hawyo dhooban weeye annaga isku qaaranayaan idan waa in ninka daarood la kiciyo nimanka ayaan ku siri niman garhka dhari nimankaan usayni ilaa ninety one ki weyo hadda shardiga soo gashaday idan kaarkaa lagaa gubahayaa wadaadku in mm, mm, wadaadaas haween afar afar gurse iyo galme iyo waxaa an ku nimanka waxba laga sugi maayo xabasawdo iyo timir iyo <laughs> ukhtee nafti baa ku diiday ayib xabadda hoorin mahaya hoorin mahaya oo muxuu uhorinaya isagaaba mujaahido ilahay dirta u dhimanayo on shirkina ku jirin ma soo marin fi taarikh fi taarikh ma soo marin muslimiin diin ku dagaalamay wax ka col fi tarikh ma soo marin waa la macruuf wegana waa ogtahay lama hayo fi taarikh dahabi wuxuu leyahy ataa fi taari xataa fi taarikh alkufr ma hayna buu leeyahay caaisha ruuxu dumar ah oo ka aqoon badan fi taarikh ma soo marin fi tarikh insani ma soo marin buri hadda kadib wax ima war umahaya bu aclamu nisaa umma cala iطlaq waa iyada bal wa fi dunya buuhi min awaliha ila aakhiriha intaan ogahay bu waa runtii fi caalam wa fi caalam islam caaisha haweeney la aqoona ma inta ka dambeysaan ma aqaan xilliguu dahabi no wixi ka horreeyey wixii ka dambeeyeyna rajada rajabada masila wuxuu kaloo yidhi waxaan sidoo kale soo marin taariikhda soo marin muslimiin diin ku dagaalamaya saxan wax kacol adag maba dhaqaaqaanba waran baa lagu tumaatiyo dhabarka laga dhufto dhulka lagu qudbuliya fustu warabbi lkacba meeshaad caadhihilayd fustu warankii wuxuu leeya fustu warabbi alkacba cumar iyo khaalid waxay uga hanjabi jireen reer bani asfar iyo reer rom reer faris war iska islaama la imanin ciidan yuxibuuna almowta kamaa tuxibuuna alkhamra waanisa saad khamrada iyo dumarka u jeceshihin u jecel geerida oon dhaqaaqaynin basooda yani muslim tawxiid ku dagaalamaya sheekh cidna kama adko wa ruux waana bini aadamo wax ka xoog badan haddii lagu sii ruux waa carari karaa maxaa dhib dhiba jira saxaabi nabi maxamed ba maalinkii uxud caalsara laga qaatay kadibna ilahay baa nasri keenay xunayn caalsara laga qaatay kadibna waa ilahay baa nasri keenay ruuxu waa bini aadam bashar w dhagax meel taagan maaha xawaaditiya waxyaaba dhacahayo way taasiirinaysa ayib ninku isagoo cawl adag haddii uun raggiisii o dhan ay yaacaan keliguu iska raaci ma orta maxaa kaa iska carar inuu iska dabamaro iska noqdo sidii saxaabiga wuxuu noqdo kalena waa waa dhacdaa ayib laakiin markay hawshu saxan tahay oy awooddu isku dhowday xataa hadday isku dhawaanini ay hawshu inoo suxan tahay waxaan tooganayn inuu cad yahay mabdaan ku daran cad yahay muslimiin cid ka kacawada ma jiraan soomaalina wadaaduhu waa ka adagyihin wadaadaha soomaaliyeed wahaabiyo wadaadaha loo yaqaan soomaali way ka adagyihin cariya u daaya hal sana ugu kaadiye raas kambooni intay ka dhaqaaqaan bay raas casir ka qadaynaya war la og yahay woy war la og yahay woy in gaal loo kaalmaysto awood ka badan lagu muquuniyo iyo mid islaan sheegto lagu muquuniyo mooyeen haddii soomaaliya wadaaddan isu daayo ayagoon qori meel kale aan kaliman burkeeda kaga qaadaan hubkina burkeeda kaga qaadan waa la wey nimanka hawiyo kala gaabsha xamar laga fadhiy wili yar baa ka farxasha casar baa la dirta aw haddee carta geeya sodarawada wax kastoo la keena waa dumiyeen idan casar baa laga dirtay wax la og wey leannu ninkan wuxuu ku dhiman bu yaqaan wuxuu ku dagaalamayo yaqaana ad u dacaadawad waxaad tiradaa hayre hebel dan buu ka leeyahay anuu nagu qasbahaya diin buu sanka naga gelay weligan aan cale waxaan ku dhiman waa aqaanaa waxaa tayla waa lagu ogyahay warku sidaas wey marka dacayadda noocaasa ha layska ilaaliyo in culummada iyo ahlu khayrka iyo ummadda dadkeeda ka caayay lagu tuhumo qabiil lagu tuhumo diindaro lagu tuhumo khayaano lagu tuhumo fulaynimo waa arrinaan jirin waa dhaqan munaafiqiin iska ilaali ayib adugu hadalkaas markuu ninkii yidhi saxaabi meesha fadhiyey hadalkan iska dhegaysanhayay nimankana la socday laakiin aan kula jirin baa yidhi been baad kadabta been baad sheegaysaa ilahayna nabi maxamed waa kuu sheegahaya idan aayaddanaa soo degtay markii aayaddu soo degtay buu orday nabi maxamed oo hashiisii buu saynta ku dhegay xadhig qabsay nabi maxamed inamaa kunaa nalcab wanaquud waan iska ciyaarayna dhab ma ahayn ibnu cumar wuxuu leey maalinka waxaan arkay ninki suu ordahay soo ordaya nabiga baryahaya sollabyadii ku dhacaysayba dhagaxi kad kadh wana ordaya da naftu hayso sollabyaa nafta ka qaadayba dhagax turanturo turanturo nabiguna wuxuu le ilaahay baa kaa hadlay iga leex laa tactadiru qad kafartum bacda iimaanikum weedhaasa lagu galaba waa dacna fi diin culumada haddii la duraayoy waa dacna fi lislaam wey sheekh fardi min afraad culama muslimiin ood naqdinaysaa masle kale wey laakin ka kul hadii aad durtaayay waa zandaqa ee diin la-aan wey iska ilaali hawsha ayada marka saxaabadii yaa u khayr badnaa quraan nimanka loo yaqan u khayr badnaa nimanka qur-aanka xambaarsanaa weeye ee hormuudka ah ee dagaalka looga kala begi jiray marka xumaato safka loo diin jira wey nimankiibuu duray marka kuwa kale warkood badaabaat waa un ku jiraa haddaad ummadda culimadeeda durtaay caaman waa la socota haddaad culamada ficlaata caaman waa raacaysa waa un saas isku xukum yani madaxweynihii muslimiinta dhan baa durtay marka waa ku dhamaatay aduu xadiidka macnaha ku yimid xadid xasana wey waa sugan yahay ardaas muran ma lah <clears throat> qul waxaata nabi maxamed oo abilaahi ma ilaahay baad iyo wa aayaatii aayaadkiisi iyo diintii iyo warasuulihi baad kuntum ahaydeen tastahziuuna kuwa ku jeesjeesayo xaqiray laa tactadiru ha andacoonina nacnacda iga daayow yaan la cuurdaaranin qad kafartum bacda iimaanikum haddaad odhanaya kuwa kuwan inay iimaan lahaayeenoo muslimiin saxan ahaayeen saacaddaa nifaaq iyo balaayo ay ku galeen ila ilahay baa wax bedelee quluubta rabbi baa bedeley subxaanahu wa tacaala isla markii bay camal nifaaq ku dhaceen kuna dhawaaqeen idan bacda hada anifaaq walkufr inay mu'miniin ahayen bu ilahi caddi subxana wa tacala in nacfu can طaa'ifa minkum nucadib طaa'ifata biannahum kanuu mujrimiin ragga la cafiyey ee toobadkeena waxaa ka mid a saxaabiga loo yaqaana makhshiy ibnu xumayr baa ka mid ah wuu toobadkeen isagu ninkaasu ninka la cafiy ayadu ay tilmaamayso طaa'ifa hada hu xadiis baa ku asaxay macnaha isaga waagi dambe wuxuu ballan ku qaaday ilaahay wuxuu ihi toobadaydi waxaa wey ilah waxaan kaa barya anoo shahiidan a disha buuri oo shahaado aan ku dhinto meel aan ku dhintay iyo cid dishan la garan waayo bu xuruubiruddu ka qayb gala marka xuruubirudda ka qayb galayba kow rag dhaqaaqayba ku jiray yowmul yamaamuu shiiday waa la inuu dagaalkaa joogay baa looba dib dambe meel ku dhibcaan lama hayo subax dagaalkaa u galay laa wax sheega nool iyo geerimina lama hayo meel ku dambeeyey ayib idan ilahi buu ka baryay inuu shaada ku dhinto asarkiisa aan la arag waagii dambana nin khayr badan noqday oo intuusan shiidin ku hor islaamkiisii laga markhaati kacay ninkaasaa ka mid a ah ninka ragga la cafiyey ila munaafiqa ama murtadka gaaloobay marka hawshu ku caddaato yustataabu minhu alaaan calaa madhab jumhuur kadib haduu toobadkeen waa la cafiy hadii madaxiisa lala tagahaya fa haaulaai buu sheekhu kuwan aladiina kuwaasoo saraxa allahu fiihim uu rabbi cadeeye dhexooda xukumkooda saraxa allah rabbi uu cadeeyey fiihim fii xukmihim anahum kafaruu inay gaaloobeen bacda iimaanihim wa maca rasuuli lahi sal ly slam fii gaswati tabuka qaaluu waxay yidhahdeen kalimatan bay yidhahdeen akaruu anahaa dakaruu ay sheegeen anahum ayagu qaaluuha kelima inay yidhahdeen calى wajhi اlmasxi aw اlmizaaxi fata'mal buuri sheekhu hadihi shubha wahiya qowluhum shubhadaa iska fiirsa buuri weedh yar oy dheheen weliba war ciyaarayn iimaan baa lagu yaqaanay iyo wanaag baa lagu yaqaana nimanka weeray dheheen waan ku ciyaarayno waktigaa iskaga isku dhaafinayn oo waan iskaga ku lugaynayn dhab nagamaya nabiyow baa rabbi ku takfiiraya subxaana wa tacaala adoo la taagan gaalnimo cad oo u bareedhahaya oose ay dheldheel kaa ahayn oo dhab kaa tahay see lagugu day mxuu maxay aadeen nimankaas <clears throat> waayo qawlum ay yidhahdeen shubada iska fiirsabo shubada nimanka hor sheekh suuci u iloobin tukafiruuna min almuslimiin unaasan baad takfirinaysaan yashhaduuna an laa ilaha illa allah wayusalluun wayasuumuun uma ta'amal fiiri buur jawaabaha jawaabihian ka soo bixiyey ee toddobada ama lixdaha sheekhu dib u fa inahu min anfaci ma fi hada alawraaq buur jawaabahan ku soo siiyey kashu shubhaad wux ugu khayr intaas buui acdamu shubha baan toddoba jawaabood kaa sii bui ama sagaal jawaabood bay noqon karaan haddii uu soo wadaa weli shekh kama harin baan filahayaan ayib weli taaban doonaay weli kama hadhini adugu shubhadaa ayada ah buui ee noocaase nin tukanhaya oo salaadahaya oo soomaya saa loo takfiirinhaya shubhada u weyneed wey buui jawaabahan ka bixina u fiirso waa wixii ugu khayr badnaa ugu fiican nuuxulka kitaabka waa jawaabahan buu fa inahu anfacu ma في hada alawraaq risaaladan iyo waraaqahan aan qoray kashfu shubahaad wixii ugu dheef badnaa weeye bal masaladu maadaamay masale xoog badan tahay shubhaduna ay weyn tahay kitaab goonuu sheekhu ka alifay waxaa la yihahdaa mufiid lmustafiid fi xukmi taarik tawxiid mufiid lmustafiid fi xukmi taarik tawxiid ba la yahda waa risaalo yar oo silsiladaha la agweeye waa gooni shubhadan bes bu kaga hadlaaya markaasuu sheekhu amhilo fara sheekhu waxaan ku weydiiyey fadhi baa subaan ruux muslim muslimoo tawxiidsan tukan in la jama banaanta maalin dhow mid la taagnaa maalin dhow aan dheerayn ba usbuuc ka hor taqriiban waa jahli xataa marka iska daa caamada iyo suufiyada iyo dariiqooyinka iyo ashaaciro iska badaaye wahaabiyada ku dhex jirtaa shubadaa marka shubuu sheekhu ka shaqeey waa iska ilaali waa aniga shale kuu soo sheegay waxaan ku idhi ninkii sabab ku gaalooba wuxuu ku soo islaami karaa sababku ku gaaloob inuu ka toobad keeno tusaale waxaan ku siiyey ninka yuhuudiga nasraaniga ee aaminsan nabiyullaahi maxamed inuu rasuul ilaahay soo diray yahay xaqna yahay carabna loo soo diray hadduu yidhaha waan soo islaamhayaa muxuu ku islaamhayaa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna maxamada rasul kuma islaamhayo laa ilaha illa llah maxamadu rasul kuma islaamhayo waa inuu yidhaahdo maxamedun rasuul illaahi rasuulu llahi ilaa jamiici nnaasi kullihim caraban wa cajaban waanu caddeeyo ayib nin baa axkaamta shareecadoo dhan ba dabaqay laakiin waxaan ku haysanay in uu gaalada uu wala siiyey muslimiintana baraka qaatay gaaladan uu muslimiinta ku hogaamiyo masaa'idka dhexdiisaan ku toganaynaa leanna waxaan ku dilayna oo ku gaalooba salaada ma aha soonna ma aha xajna ma aha maxaan ku haysanay masalatu muwaalad baan ku haysanay nin baa wuxuu ku gaaloobay oon ku tagfiin falaa warabbika laa yu'minu xataa yuxakimuuka bima shajara baynahum alxukm bigayri ma anzal bu ku gaalooba wuu tukadaa wuu soomaa wuu saladaa sadaqa u bixiya waa deeqsi gacmaha isgoynhayo qaraabo xidhiidh iska caadi ma aha runta iyo akhlaaqiis wala yaab laakin wuxuu leeyahy kitabka qur-aanka brotocolka igan holandiska ah brotocolka ilah ka toobadkana waa kaafir waana murtad yaan kaa hoos bixin weligaa marka laa ilaaha ila allah xaq bay leedahay xuquuqdeeda baa ku marhaya waa inaadan diinta xabad ka tegin udkhuluu fi silmi kaafa waaya wa min addaliil daliilka waxaa ka mid a calaa dalika kutusahaya sidaa iyada ruuxa isagoo muslima oo tawxiidka ku dhawaaqahay oo axkaamta kale la yimid inuu gaalnimo ku dhici karo oo gaaloobi karo xaggana gaalnimada u dhuban karta waxaa kamida mid a wa min addaliil calaa dalik bimacnaa ana alinsaana inuu wax gaalnimaa ku hadlay ama samayn ama ku qawli oo ku gaaloobayo isagoo marka hore fiicnaa ayضا waxaa ka a ah bui ku noqonaya maa xaka allah wuxuu rabbi ka soo guuriyey can bani israa'iila maca islaamihim wa cilmihim wa salaaxihim bu reer banu israa'iil muslimiin bay ahaayeen fircoon baa dartood loo halaagabay soo maha cilmi bay lahaayeen ummad aqoon badan baa dad suubanoo ahlu khayr ay ahaayeen muxuu rabbi ilaa kaso anahum qaaluu limuusa markii webigii la tallaabay ee ilahay nicmadiisu ay ku xamdiyi lahaayeen ee nasri rabbi siiyey soo noqdeen bay waxay mareen boqolyo calىa qowmin faatow calىa qowmin yackifuuna calىa asnaamin lahu qaluu ya muusa اjcal lana ilahan wajaawazna bbani israil اlbaxra faatow calىa qowmin yackifuun wey waxay soo mareen boqolyo sanam caabudahayo meel jooga xidha muuse hawsh waa fiican tahay waa hidiyo dhaqankeenni wey waa culturekeenni culture culture ah culturekeenni hidiyo dhaqan wey xooga umaad noo samaysa waaa la eday wey gaalnimadaa lagu sulxin baasho iyadoo geesa waawna cad hadii banaanka lagu dhig la wa iskaga leanlay mara loo soo gelin waa lasoo qurxin waa la xalladayn horumar baa laga dhigi waxo dhan baa laga bedeli cidiyaha laga jari ayadoo marka socon kartaad yaa lagu gelinhaya leanno shaydaanku had iyo korkaartooy cusub buu soo dallacaya laftiisa waa ilbaxaya ilaan waa makhluuq wax tijaabinay idan muslimiinta kun sano baa waxaa lagu yada dagaal selaax caskari ah inaysan shaqaynin baa la arka soconayn waxaa la maya waa in loo bedelo duulaanka aan muslimiinta ku haynaa ee dulaa maskaxeed idan waxaa layihi ninka fariskii ee seefta haystaay seeftiisa ka shaki geliya asagaas ku dile nin baa tooris ka goy toori ah war xaashi wey waxba tari mayse qori baad haysataa waa falliiq wey waxaad haysato waa moos bir baad moodaysaa isaga shikaa laga geliyaba hagaas dhiiba marka kadib markaas dhiiba ka shaqayso haddii maskaxa lagaa weeraro waa musiibo waxay soomaalida ka sheeken jireen niman lix oo tuug ah ba oday wan fiican wan qiimo badanoo shilis siilidda usoo watay bay ustashadeen waxaa la rabaa odayga wanka in laga qaado waa la isqaybiyey sayilid intu soo gaadhin baa hal baateel baa loo istaagay waa la kala fogaaday nin baa shan kilomitr meel kaga hortagay wadaadka u taagan adeer iska waran agee ka timi heble agee u socotaa magaalada u socda saylidan u socda suuqii ka war suuqu waa fiicnaa arigu qiimo badan bula wankana u wata ma eyga dhibay wadataa ba adn ma ka wareega iga duba dhib baad wadataay khariban baa tahay managa wadana bu nin waalan baata naga lex duqbu iska tegey hal kilomitr kadib kii kale sugahayay baa ka yimid adeer iska warse sunamad maxaga ka timid meel heblaan xagga u socota magaalo heblaan u socdaa suuqaan doonahayay bal saliiddii ka warran sicirkii xooli xooluhu waa fiicnaayen arigaa u qiimo badnaa wankan adeer u wataa bu muxuu goynhayaa wankee ma eyga wuu iska tegey marka la maro wuxuu soco iga wado weligii maarag booday ka qarab ayse dhahaysaa weligii maarag nin rebel ay watay xaggad ka timid iskaga tegay kii afraad kii shanaad markuu maro odaygu wankii sii daayey <laughs> wuxuu aaminay inuu asagu waalan yahay oo ay soo qabsaday ama rabbiba intuu socday ay u bedelay wixii hadda shan nin oo isogeyn oo nima meel kaaga hor imanaya oo isku hadala ah maxaad ku samayn maskaxdiisiibuu ka shakiyay wuxuu uhi waanka ma wadatid ay wadataa eybu sii daa aggaas u carrey wankan ag u carar xaggay ugu warrey way qabsade suuqay geysteen ilaa tashaday wankiiba agga laga warrey waa laga hatay muslimiinta maskaxa laga weeraray maskaxa luqadoodii ka tageen dhaqankoodii ka tageen idan duulaan maskaxeedka musiiba wey annahum qaaluu ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaha noo samee siday aaliha u leeyihin u caabudaan qolyahan gaalada annagaa noo taa waa mid idan reer banu israa'iil muslimiin bay ahaayeen suluxo culumo ahlu khayr ilaahay baa ayaga dartoodba gaalo u baabaashay muusa la socda haaruun baa dhex taagan wa maca waxay ku dhaceen shirkiga inta la eg bimacnaa qowlka noocaasee kufriga ay ku dhaceen waa kelimatu kufrin ijcal lanaa ilaahan kama lahum aaliha lianna iraadat alkufri kufrun ya ka hoos bixen waalqowlu bikalimati اlkufri kufrun ficilka iyo qowlka iyo iraada intuba lagu galooba alam tara ilى اladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayk wma unzila min qabl yuriiduuna rabbi yidhi yaquuluun lama dhihin yafcaluun yacmaluun ma haysi yuriiduun iraadat اlkufri kufrun bixaddi daatiha lanna kufriga qalbi iyo qawli iyo camal intu waa noqdaa yan ka hoos bixin idan hadal bay ku dhawaaqeen gaalnimo ah wayna dooneen inay hawshaa sameeyaan oo ku dhaqmaan hadii loo sameeyo ayb wa qowlu unaasin baa ka mid a ah oo tusahaya in ruuxuu hadal ku hadli karo isagoo muslim wanaagsan ama ku qawli kara ama dooni kara gaalnimo min asaxaaba ijcal lana data amwaad xadidka abwaqd leyt waa garanaysan fi eh, jamic tirmidi wagayri wa cinda axmed idan muslimat muslimat fatxi maka saxaaba laba kun oon badnayn laba kun iyo wax yar ah, ah, baa ku soo biiray saxaabada ka yimid madiina ka yimid muhaajiriin ansaar lahaa dagaalku xunayn hawli baa lala galay markii la sii socday geed weyn oo intu kala baxay laamihiisu soo godan yihiin oo hadhac ahoo qabow oo geedihii loo diiqi jiray ee lagu tashan jiray ugeyska lagu calaamasaari jiray seefaha la suran jiray ee la barakaysan jiray soo mareen fatanaadaynaa buuri saxaabi baa ka warramaya wuxuu lehy markaan isku dhawaaqanay ragga annagii hebel war kaale waasid geed baan argnay geedkaa lasoo arkay dabada lagu so ortay nabi maxamedow ijcal lana daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat waxaa mushrikiin alcarab geeda ay barakaysaan baa jiray oo sanadka mar laiskugu tago oo lagu shiro oo awaaska lagu caleema saaro oo sharadka lagu xidho oo in calanka lagu xidho iyo seefta lasoo barakasna la aamsan yahay ceelba aminkan jira laga dhaansado ruuxii ku qabaysa inuu caafimaad la aaminsan yahay waa lagu caafimaada waa ceel barakaysan haye masar tif sham sham geeda la caabudi jiray baa jira nawi baa ilah u baryay ilaahay wuxuu ihi imaam ah oo alkhayr oo geedaha iyo dhagaxyaha jabi usoo saar ibnu taymiya intuu yimid xirka haystay buu kulli eber barakadii marka nabiga xilligaasabaa ducadiis ilahay aqbalayba ilaa dhowr geed iyo dhowr dhagax iyo dhowr iloodoo biyo oo laga cabi jiray oo caafimaad iyo baraka loo raadsan jiray oo la aaminsanaa mala meeshan malag baa waardeeya awliyaa ku duugan barta ku bilow aan ku aragna wax kugu dhacee asagoo intuu haytay markuu laba jeeyo inta kale ayagana kala boodeen inta kale ay cararduka ka dhigeen ya maxaa soo bixi waxaa soo bixi ayib waa cabdillahi msur wx lagu samey kale markuu kacdada dhisahaya bedelhayay baa sidaa kale saasaa ka dhacday ijcal lanaa noo yeelbaydhe daata anwaatin ay shajara daatu anwaat geed wax lagu xidho nawdku waa atacliiq shay tacliiqu shay calaa shay wey shee geed wax laga lalaadiyo oon haamaha suranno oon dhiilaha suranno oo seefaha la suro oo la barakaysto noo samee faxalafa annabiyu nabigu wuxuu ku dhaartay anna haadaa warkan ay ku dhawaaqeen nadiiru qawli bani israa'iila ay milu qowl bani israa'iil hadalkii reer bani israa'iil inu la mid yahay ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha nafsa shay idan saxaabadan qaaluu kalimata alkufr hadal kalimat alkufr ayay ku dhawaaqeen sidoo kale waxay dooneen shirki iyo kufr ayib laakiin maadaama ay ahayn xudathaau ahadin bikufrin wa naxnu xudathaau ahadin bikufrin buu leyahy saxaabin ka gaalnimaa nagu cusbay waa dhow baan islaamnay hade laba waxaan ahaynba hadda hadda bil usbuucyo eh, wey waa usbuucyo dhacdo ba islaan yihiinba ila wararka hore usii socday idan waa asaabiic bayba islaam yihiinba gaalnimada waa ku cusub weli diinta ma aysan fahmin wax badan baa u dhiman waa loo cudurdaaray nabig laakin wuu u sheegay hawshu inay gaalnimo tahay wuuba ku dhaartayba in ijcal lanaa daatu anwaatu ay lamid tahay ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum ahlnaba waa ku dhaartay marka ta'wiil iyo qiilqiil kaa socon maayo nimankan gaalnimay ku hadleen saxaabada ah sidoo kale kufri iyo shirki bay dooneen oo codsadeen laakiin waxaa lagu cuurdaaray lijahlihim wa xadiiثihim biاlislaam intaasa lagu cuurdaaray yan ka hoos bixin hawshu ta'wiil kale kaa socon maayo sheikhu ta'wiilu sheegaa jira oon soconaynin sheekhu waa ku khaldamay ta'wiilka asaga raxmat ullahi tacala caleyh faljawaab cafwan maxamaa ka booday walaakin buuhi lilmushrikiina aydun aydan shubha mushrikiintu shubhay leeyihiin buui shubha labayo tobnaad ba noqonaysa ama shubhadii tobnaad labadii laga subad hadi lagu daran shubada yartaan ku darayna intaa haddaan kasoo tagnaba horta waxay ogaatay oon kaasamri ibn ruuxa muslimka asagoo arkaanta islaam ku dhaqmahaya haddana inuu gaaloobi karo biqowlin uu ku hadlay ficil uu sameeyey kufri uu doonay ruux macsuuma ma jiro oon ambiyada ilaahay ka ahayn inteenna kale soo ma aha kufri islaamnima wa idinka suurta gashaa ya ka hoos baasho tawxiid baan ku dhawaaqa waan tukada anugu marnaba mm, mm, ma gaaloobahayo sheeka raqiisa wey is ilaali ilahay ka maangala hawsha walaakin lilmushrikiina shubhatun mushrikiintu haddana shubhay leeyihiin bur yudluuna ay soo arooriyaan biha iyada cinda hada alqisa qisadana markaynu maraynay dheheen sheekhu le qisada mar waa maxay ijcalana daata anwaad daata anwaad marka la marahayo shubhay sheegaan bur wahum wahya shubhadu waxa wey annahum yaquuluun annahum mushrikiintu yaquuluun waxay yidhahdaan ina bani israa'iila lam yakfuruu bidalik reer banu israa'iil kumaysan gaaloobin weedha ahayd ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha wa kadalika waxaan gaaloobay sidoo kale aladiina kuwii qaaluu linabiy nabiga ku yidhi sal lay slam ijcal lanaa daata anwaatin lam yakfur ayguna maysan gaaloobin idan maxay hadday waxaan gaalnimo tahay oo codsigan codsi shirka a yahay maxay u gaaloobi waayeen birtana looga asle waayey sheekh maxamedow adaa xoog nagu haysta mooyeen hawlo lagu gaalooba ma ay dheheen faljawaab buri sheekhu jawaabtu waxaa weeye an naquula inaan dhahno ina bani israa'iila reer bani israa'iil lam yafcaluu ma aysan samaynin dalika ficil kufrigaha hadalkay ku codsadeen kumaysan dhaqaaqin hadday asnaamtii iyo ilaahyihii noo samey ay yidhahdeen intay samaystaan ay ku dul wareegaan oo caabudaan gaalay noqon lahaayeen ayib hadalkan waa khalad lam yafcaluu khalad weeye bixaddi daatihi ayib hadalkan waa khalad way sameeyeen ma ficil basa lagu galoobaa qowl ba lagu galoobaa sheekh walaqad qaaluu kelimata alkufr mayna soo marayn way codsan kelima weer gaalnimay la yimaadeen nimanka waxaa lagu cuurdaaray laakiin xadiidu cahdin bilislaam ba maxaa yeelay niman la haysto oo fircoon uu haysto oon xorriyadba helin diintana aad oo aada loo gaadhsiinin bay ahayd sidaa darteed baa loo cuurdaaray ilahayna subxana hawshaa ka hadla ee gaalnimay ku dhaceen weyn oo tii gaalnimo ugu weynayd lam yafcaluu khalad weyn wakadalika waxaa lamid a ah. sidaa darteed waa siday mareen shekh islam ibn taymiya raxmat ullah taala aleyh fi iqtida ibn lqayim fi iqaat lahfan siday mareen wey abu isxaaq ashaadibi fi lictisaam kulli siday mareen waa shirki akbar oo cad wey ee jahli baa maanic noqday mawaanicdaasa meesha taalla ma aha lam ma qad qaaluu bikalimat اlkufr shirki weyn bay ku hadleen ficil basri lama shardiye taas waa khalad ereyga isaga ah wakadalika waxaa aladiina kuwii sa'aluu nabiya weydiistay ayaguna oo saxaabada ahaa yidhi ijcal lanaa daata anwaatin lam yafcaluu kadalika bal qaaluu kalimat alkufr wa araaduu kalima alkufra bay dooneen murantaa ma laha laakiin laakinahum cuduru iyo ka hoos bixi labadaa eree sheekhu sheegayba waa tacliil aan saxnayn weey walaa khilaafa khilaaf ma laha buu sheekhu muran ma laha ana bani israa'iila reer banu israa'iil low facaluu dalika hawsha hadday samayn lahayn ilaahyo intii loo qutumiyay ay ku dhaqmi lahaayeen lakafaruu muran mal inay gaaloobi lahaayeen wa kadalika laa khilaaf waxaan muran lahayn fi ana aladiina nahaahum الnabiyu kuwa nabigu ka reebay low lam yuicuuh ila nabigu ula hadlay inaysan banaanayn qultum kama qaala banu israa'iil waladii nafsii biyadihi qultum kama qaala ijcal lana ilahan kama lahum aaliha latattabicunna sana man kana qablakum nabigu waa kii canaantay dhagaha ka raacay nimanka reebidda nabigu uu ka reebay hadday intay khilaafaan ay geedkii ku har ay ku weeraxaan gaalay noqon lahayn ba sheeku kuleh intay nabi maxamed amarkiisa khilaafaad ay geedka ku wareegsa ku weeraxaan way gaaloobi lahaayeen ana aladiina nahaahum الnabiyu can الshajara wadaat alamwaad uu nabigu ka reebay low lam yutiicuuhu nabiga haddaysan maqli lahayn oo wاtakhaduu daata amwaad ay samaystaan bacda nahyihi intuu ka reebay kadib lakafaruu wa hada huwa almaطluub hada huwa almaطluub aydan laakin wixii horay samayna waa kufri taxliilkan dambe sheekhu waa saxan yahay laakiin ka hore lam yafcalu baan diidanahay muqadimada muqadimo sugan ma aha ficil aysan noqon lakin qowl kufri bay ku hadleen gaalnimayna dooneen waxay ku badbaadeen waxaa weeyaan jahli bay ku badbaadeen hawshaadiisa ka hoos bixin ibnu qayim tacliiq fiican buu xadidkan saaray wuxuu leeyahay faida kana itikaadu hadihi الshajara litacliiqi اlaslixati wاlcukuufi alay xawlaha itikaadu itikaadu ilahin maca allah tacaala maca anahum laa yacbuduunaha walaa yas'aluunaha fama danuu biاlcukuufi xawla اlqabri wاdducaa'i bihi wاdducaa'i cindih cindahu faayu nisbati lilfitnati bishajaratin ila alfitnati biاlqabri low kana ahlu الshirki wاlbidcati yaclamuun buuri geed bannaan iska taagan oo xoogow waranka la sudhay iyo seebta la sudha la barakaysto iyo qabri lagu dul wareego oo loo qalo oo lagu cuko dul fadhiistaay oo la dagaay keebaa daran buur meesha waxaad aamin awliya ku aasan waa nin wax qaban kara adduunku kala maamulo sheebad baa la intaas ruux baa cuskatay oo waxheshay geedkana waa geed aad goyn kartaba sidii kii calamisaari annagana laga gooyo kale ee salka laga maray ayib sheekhu marka taasuu tacliiqiyey walaakin buri sheekhu hadi lqisa qisadan dambe ee ijcal lanaa ilahan iyo ijcal daata anwaatin ah tufiidu waxay faa'iideyn ana almuslima ruuxa muslimka ah bal ilcaalima ninka caalimka ah qad yaqac inuu ku dhaca laga yaaba fi anwac min ashirk waaad masalada ka faa'idaysan gaalnimada ka sokow adoo ba inaad iska ilaasa hawsha ruuxa caalimkaa iyo ninka muslimkaa ah inuu ku dhici karo gaalnimo laa yadri uusan ogeyn canha can ilanwaac adoon garayn baad wax fariisan kartaaba bimacnaa inay gaalnimo tamama moodaysidba dayib fa tufiidu aayaddu waxay ama qisadu faa'idayn altacalluma in la barto tawxiidka oo diinta la barto wataxarus in laga dhowrso laiska ilaaliyo wa macrifat ana qowla aljaahili tawxiida fahimnaahu ana hada min akbar aljar wmacrifat in la barto oo la ogaado ana qawl اljaahili ninka jaahilka hadalkiisa uu yidhi atawxiidu fahamnaa tawxiidku waan fahamnay somalida laga kara caamad naga kitaabka tawxidka ma aqsa tawxiidku waa laa ilaha illa maxamad rasulullah tawxiid maad ku haysaan wahaabiya axkaamta akriya oo tafsiirka akriya oo akriya maxaan ku dhahdaayey naxwada ummadda lo tawxiid maad ku haysaan waa jahli min asaasihi war haddayba qooma bani israa nabiy llahi muusa ku dhaceen shirkeed aragta ku oo codsadeen oo saxaaba kiraama afaadil adigana kaa khayr badan hawshaa ku dhaceen war gaalnimada iyo shirkigu meella kuuma jirta islaali wey tawxiidaan fahnaa ku haynin ana haadaa qowlkan aad waa tira tawxiidka waan fahno waan baranay haloo kaadi aad leedahay min akbar aljahli jahli kii u weynaa wey wa makaayidi shaydaan shaydaankii dabinidiisi wey shaydaan baa kudabin qoolay oo ku xidho oo ku siray ayib jamcu makida wa tufiidu waxay faa'iideyn ayada ana almuslima almujtahid muslimka mujtahidka weliba dadaalahaya caalimkee diinta ku dadaalahayay idaa takallama bikalaamin kufrin hadal gaalnimo hadduu ku hadlo wahuwa laa yadri asagoon garanay wux gaalnimo tahay fa nubiha lagu baraarujiyo calaa dalika arrinkaa inay gaalnimo tahay lagu baraarujiyo fa taaba toobadkeena min saacati isla markiiba ka noqday annahu laa yakfur maxaa yeelay qolihi ijcal daata anwaatin somarat hadduu sheekhu saxan yahay ijcalna daata anwaat inay gaalnimo tahay hadda waa tilmaamay warkii hore kasoo noqdo waa ka soo noqda fiican yahay lannu haddaan daata amwaad aysan gaalnimo ahayn ijcal lana aysan gaalnimo ahayn ama ijcal lana ilahan aysan gaalnimo ahayn sidaad u ahayn hadda ma socoteen fahamkan istinbaadka ma socdee muslimka mujtahidka idaa takalama bikalaami kufrin biqowli kufrin wey ijcal lana daata amwaad wahuwa laa yadri inay gaalnimo tahay usan garanayn kelimada fanubiha la baraaruji calaa dalika arrintaa inay gaalnimo tahay qultum kamaa qaala banu israa'iil waladii nafsi biyadi fataaba min saacati ka noqday anahu laa yakfir usan gaalobin kamaa facala banu israa'iil iyo walideeda kuwiiba ay sameeyeen sa'lu nabiya sal ly slam wa tufiidu waxay ku faa'ideen annahu low lam yakfur xataa hadduusan gaaloobi lahayn ruuxa muslimka ah fainahu yugalladu calayhi اlkalaam takliidan shadiidan kama facda rasuulullah ruuxaan u cudurdaaro usan gaalo lakiin waa caan dhagaha caan laga marinaya war ma adoo muslima oo ilaahay rumeeyey oo hadda soo islaamay ama ka abba ka abba islaam ahaa maxaad maanta ku keenta inad tirada geed halaysamay inaan udiqoon baryo war ku sidee ma imaanka qaaday indhaha loo cadaynaya canaan buu leeya dhagaha laga goynaya dhagaha laakiin la takfirin maayo maxay nabigu uma curdaaray yuusan takfirin laakin waa canaantay waa la dhaartay waladii nafsii biyadii qultum kamaa qaala banu israa'iil baa lagu yihi anahu low lam yakfur ninkii mujtahidka ee caalimkii muslimkii kelimatulkufri ku dhacay hadduusan gaaloobin xataa fa inahu yuqallad waxaa lagu dhuujin oo lagu adkayn caleyh dushisa alkalaam hadalkaa la adkaynhaya taqliidan adkayn baa la adkayn shadiidan daran kama facala rasul lah sal slm saxabada nabiga ku dhuuji waa canantay dhaguu ka raacay walilmushrikiina shubhatun ukhraa ha ii joogta haddi inteeda wax maqan anu ma ara kulley xoon xoon iyo laxay lama yaqaana miya war nmb cashirka haddaan berri akhrino dhammayna ka warrama يا ربي أسألك خلاص لحالي فأنا ضعيف وهذه أحوالي